رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين xishkii abubakar ayaanu ka soo baxnay waatii iclaanka lagu dhiibay ee la yidhi sanadka soo socda mushrik xajin karaana ma jiro axad asagoo curyaan ahoo qaawan beydka dawaafayana yaan la arkin alwufuudu wafdiyaalkii iyo ducaadii iyo walcumaal waaliyaalkii cumaalkan waa waaliyaalkii dadka madaxda looga dhigahayo meelaha kaana alcarab carabta waxay ahaayeen yantadiruuna kuwa suga natiijata asiraaci lagdanka natiijada ka soo bixi doona ayay dhowrayeen saraaca iyo lagdankaasoo alqaa'imu ka dhaxeeyey bayna qurayshin qoraysh ka dhexeeyey iyo wlnebi nebiga sala allahu calayhi wasalam nimankaa carabtaa waxay sugaayeen loolanka ka dhaxeeya qoraysh iyo nebiga natiijada uu ku dhammaan doono wakaanuu waxay ahaayeen waa nimanka lagu magacaabo carabe yactaqiduuna kuwa ictiqaadsan oo aaminsan ana albaatila baatil laa yumkinu inuusan suuragal u ahayn an yusaytira inuu qabsado cala almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh bilquwati iyo walfatxi inuu ku qabsado qof baatil wataa inaysan dhici karin way aaminsanaayeen ictiqaadkooda wuxuu ahaa qof baatil ah ama baail wata ma u suurageli karo inuu saytareeyo maamulo ee uu qabsado masaajidka xaraamka bilquwati iyo walfatxi labadaba walam takun mana aysan ahayn qisatu asxaabu alfiil nimankii asxaabu asxaabuulfiil qisadooda canhum xaggooda bibaciidatin mid ka fog oo murxow ayaa waxaa dhacday dhacdadii asxaabuulfiil nimankii maroodiyaasha watay ee kacbada isku dayay inay dundumiyaan ilaahayna ka hor istaagay subxaana wa tacaala wa arsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiin fajcalahum ka ma'kuul qisadaana kama fogeen falamaa markii akrama allaahu ilaahay uu ku karaameeyey rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam biidkhaalihi gelitaankiisii fi lmasjidi alxaraami uu galay iyo wa tasliitihi salitaantii iyo saytarayntii iyo qabsashadii calaa kufaari maka maka kufaarteedii uu ka xoog batay uu saytareeyuu qabsaday lam yabqa maharin cindahum agtooda waa carabtii agtoodee adnaa shaki shaki yar xataa muusan gelin shaki yar ma ku daaqi noqonin fii kownihi inuu rasuulku yahay rasuulan xaqan rasuul dhab ah waayo hadduu baatil ahaan lahaa ma suuro gashin inuu furto maka saydareeyo uuna qabsado waayo waxaa ka daadegnaa qof kasta oo baatil wata inuusan saydarayn karin markuu rasuulku saytareeyey uu furtay uu qabsaday lam yabqa cindahum carab agtooda ma ka harin oo kuma baaqi noqon adnaa shakin shaki yar xataa fii kownihi ahaashihiisa rasuulan xaqan uu yahay fabada'at alqabaa'ili qabiilooyinkii alcarabiyati carabta loo nisbiy waxay bilaabeen tatawaafaduuna inay yahdi ahaan ugu yimaadaan ilahi xaggiisa ukhraa ayagoo israacraacsan ayagoo midkan baxaya kan gelaya kan baxaya kan gelaya tatara ahoo isdabajoog ah ayay qabaa'ishii carabta u soo wafdiyeen rasuulka tu'min ayagoo rumaynaya birisaalatihi risaaladiisa wa tuqiru qirahaya biaacatihi adeecitaankiisa wa akhada annaasu dadkiina waxay gura galeen yadkhuluuna soo gelayaan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa ah wa khalaala fatratin fatro dhexdeeda qasiisa waxaa ballaaratay ruqcatu dowlat alislaamiya dhulkii ruqcadu waa dhulka dowladdii islaamiga dhulkeeda yaa ballaartay fatradaa yar gudaheeda wakhalaala fatra qasiira fatradaa yar gudaheeda ittasacat waxaa waasic noqday oo ballaartay ittasacat waxaa waasic noqotay ruqcatu dowlatun islaamiya dowladdii islaamka ahayd dhulkeeda min saaxili albaxri alaxmar laga bilaabo xeebta badda cas ilaa saaxili alkhaliiji alcarabiya laga gaaro ilaa saaxilka iyo xeebta khaliijka carabta laga gaaro yaa waasic noqday oo balaartay waasic bay markaa noqotay intaasoo dhan wa min manaatiqi laga bilaabo mantiqada junuubi urdun urdun junuubkeeda waa koonfurteeda iyo wa mashaariqa shaam shaam ilaa laga gaaro sawaaxil ilyamani xeebaha yaman iyo waa cummaan intaasoo dhan baa isku furantay oo dowladda islaamka waasic ku noqotay oo ku ballaaratay oo markaa ku fidsantay muddadaa yariista ah waa akhada wuxuu bilaabay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam yumandimu alumuura ilaa ashaasicati ee ballaartay baladyada iyo dhulalkaa ballaartay nidaam inuu u sameeyo nebiga ilan waa lagama maarmaan madaxaa noqona intaasoo dhan waxaan tandiiminaya male waa iska jiifanaa ma soconayso dhulkaasaa u ballaartay nebigu kaafilka ma noqonin inuu tandiimiyo inuu nidaam u sameeyo intaasoo dhan rasuulka sala allahu calayh wasalam oo fa yursilu uu u diro adducaad dacwad waa lagama maarmaan waa afaas haddii dacwo la waayo fisqibaa badanaya haddii ducaad la waayo ducaad xumaanta dadka ugu wacdaa dabanaysa haddii ducaad xaqa dadka u sheegta la waayo ducaad dadka sharta u sheegtaa imaanaysa marka rasuulku wuxuu galay haddana inuu u diro ducaad oo wayunasibu lwilaad uu u taago maamul niman wilaad ahoo waaliyaal ah inuu markaa u taagu u sameeyo wayabcahu inuu u diro judaati sadaqaati kuwii sadaqooyinka soo ururin lahaana inuu rasuulku u diro wayuwafir inuu u dhammaystiro maa yaxtaaju wax kastuu u baahdo ilayh xaggiisa nidaamu alcibaadi iyo walbilaadi nidaamka addoommada iyo beledka labadaba dhulka la degan yahayna nidaam buu u baahan yahay addoommada degan oo ilaahay addoommadiisii deganna nidaam bay markaa u baahan yihiin saa darteed rasuulku waa u dhammaystiray wax allaala wixii uu u baahnaa oo nidaam ah alcibaadi iyo walbilaad oo maxaa ka mida min alqudaat alqudaat waa qaadiyaal dadka kala xukmiya waalcummaal waaliyaal madax ah wasanamuru waan mari doonnaa bishayin shay baanu maraynaa min kulli dalika arrinta aan soo sheegnay dhammaan xasaba almaqaami maqaamku intuu la ekaado qariiban kol dhow in shaa allah haddii ilaah yidhaahdo walwufuud wafdiyaalkii allatii taasoo tawaafadad u soo wafdiyey ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam yasiidu waxay ka badnaayeen cadaduha tiradooda calaa sabciina wafdan toddobaatan wafdi wafdiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam xilliga waxay kor u dhaafayeen toddobaatan wafdi waa xasbu maa dakarahu caamatu ahlu siira waa xasbi ahaan marka la fiiriyo inta ay xuseen ahlu siira nimanka siirada ehelka u ah badankoodu toddobaatan bay kor u dhaliga gobol ka mid ah istiqsaa'a haadihi alwuhuud inay soo koobaan wafdiyaalka inay istiqsaayaan oo ay dabagalaan oo ay raad buraan oo tirada dhata ah ay markaa helaan sawaa'an waxaa isku mid ah habatat alriwaayatu biha riwaayadda arrintaa ka hadlaysa inay sugan tahay am lam yahbut iyo inaysan sugnayn labadaba macnaha inay saxiix tahay iyo inaysan ahayn mataqaanaa waa sabe waxay ay markaa soo koobaan wuhuuda fabalagahaa waxay gaarsiiyeen qariiban wax u dhow min mi'ati wafdin boqol wafdi bay ku soo koobeen wa kaanad waxay ahayd alwifaadatu wafdiyeynta ilaahi rasuulka xaggiisa loo soo wafdiyeeye sala allahu calayh wasalam qad bada'at mid bilaabatay qabla alfatxi fatxu maka ka hor jirtayda sanadkan hadda lagu magacaabay sanadkii wafdiyaalka way fara badnaayeen maahane waxaa la tilmaamayaa in wafdiyaalku ay jireen fatxu makay bilaabatay waqad tawaafada ilayhi rasuulka qaarkood waxay ugu yimaadeen wafdi ahaan albacdu wafdiyaalka qayb ka mid ah waxayba u soo wafdiyeen fii awaa'ili sanawaati alhijra samooyinkii hijrada awaa'ishooda qaar baaba yimidba bal iska daaye qad jaa'ahu rasuulka waxaa u yimid bacdu alwufuud wafdiyaalka qayb ka mid ah qabla alhijrati hijrada ka hor qaar baaban yimidba ilaa ana alwifaadata ilaa wafdiyaalkii alcaamata ee guud ilaa ana alwifaadati alcaama wa suuratin iyo suurad mutawaaliyatin xiriir ahna mustamiratun ay ahayd tii joogta ah suurad oo eh, eh, mutawaali ahoo xiriir ah inay ku yimaadaan ilaa teer way kala go'go'nayd iyo wafdiyaal caam ahoo yimaadaa mustamiratun iyo kuwa joogto ah iyo fii suuratin qaab mutawaaliyatan xiriirta mustamirun joogto ah inamaa waqacad waxay dhacday bacda alfatxi fatxiga kadib fi sanati ataasica sannadii sagaalaad waqad imtadat waxay ziyaaday oo ay sii socotay ila sanati alcaashira ilaa sanadii tobanaad bal wa ilaa maa bacdaha aydan iyo wixii kasii sii dembeeyeyba sidaa darteed ayaa sunniyad waxaa loogu magac daray alsanatu altaasica sanadii sagaalaad bisanati lwufuud sanadii wafdiyaalkaa loogu magac darayo waa sanadkii wafdiyaasha ay markaa imaanayeen wa mucdamu hadihi alwufuud wafdiyaalkaa kuwooda ugu waaweyn kaana acdaa'uha waxaa xubin ka ahaa saadaatu alqabaa'il qabiilooyinka kuwa ugu waaweyn iyo wa ru'asaa'uha madaxdooda wa rijaalan iyo rag oo min ahli alxilmi waalcaqdi minhaa ka mid ah ragga lagu magacaabo ahlu ahli alxilli ragga xilligii caqdiga wa xiro waxna fura dadka go-aanku uu ka go'o oo qabiilooyinka ka mid ah wa rubbana waxaa badnayd tawaafadda inuu soo wafdiyo arajulu min waxdow asagoo keligiis ah way dhacaysay min keligiis inuu wafdi u yimaado aw tawaafadda ama uu soo wafdiyeeyo ninka wanacahu ay la jiraan rahdun saqiir koox yar asaga iyo koox yar inay nebiga wafdi ahaan ugu yimaadaanna way dhacaysay ama algaradu laakiinse danta almatluub ee laga lahaa min alwafaadati wafdiyaalka fakaana yakhtalifu way kala duwaneed hal nin inuu yimaado dad la socda koox dhan way dhacaysay laakiin danaha ay wafdiyaalka nebiga ugu imaanayaan way kala duwaneed ama algarabu danta almatluub ee la dalbayay ka leeyihiin min alwafaadati wafdiyeynta fakaana wuxuu ahaa yakhtalifu mid kala duwan min wafdin ilaa wafdin wafdi ilaa wafdigiisa fa minhum waxaa ka mid ahaa man jaa'a mid yimid yuriidu isagoo doonaya raddu sabaayaa qafaale iyo maxaabiis laga soo qabsaday in loo celiyo iyo walma'khuudiina kuwa la soo qabtay kamaa taqadama saan u soo hormarnayba oo aan u soo hormarnay oo kamaa sidii taqadama ay noogu soo hormareen fii wafdi hawaasin wafdigii reer hawaasin iyo wafdi tamiim ومنهم minhum waxaa ka mida wufuudi man jaaa mid yimid yuriidu asagoo doonayo alamaana in la ammaangeliyo linafsihi faqad naftiisa keliya aw amase linafsihi iyo wa qowmihi kalayhina qoomkiisa iyo naftiisa in la nabadgeliyo mid ul mid baa jiray wa minhum man baa ka mid ahaa jaaa yimid yufaakhiru asagoo faantamaya wayudaahii faanaya asagoo faanayo oo oo u yimid macnaha inuu tafaakhur sameeyo muslimiinta inuu la tirsado inuu wax soo bandhigo kuna saasuu imaanay oo dhammaan inay islaamaan keligood unaysan imaanaynin aw amase yunaadir wayujaadilu inuu la murmuu la doodo wa minhum waxaa ka mida masdiyaalka man jaaca mid yimid yatlubu asagoo dalbahaya raadinaya radda jeyshu lislaami inay jeyshka islaamka ah ka joogsadaan oo ay ka joogsadaan kay laa yahjum si aysan u weerarin calaa qowmihi qoomkiisa anaga ammaanna siiya meeshaasaan degannahay ciidanka jeeshka islaamkana hanala ka celiyana soo weerarin wa minhum waxaa ka mid ahaa man jaa'a mid yimid yuqiru asagoo qiraya biaacati ateecitaan iyo waljizyati canshuur inuu bixiyo waan idin ateecsanahay waana idin oggolahay islaamkasa ma rabo yaan lay laytaamanin jizyaan bixinayaa midna saasuu imaanayey wa minhum waxaa ka mid ahaa man jaa'a mid yimid yubdi'u asagoo muujinahaya rakhbatahu rajada oo fil islaam uu ka qabo ani islaamku waan jeclahay buu leeyahay inaan soo islaamana way dhici kartaa laakiin markaa ma islaamaye wuxuu muujinayaa inuu rajo ka qabo wayubadi'u wuxuu kaloo muujinayaa rajaa'a daalika arrinta islaamnimada rajada ay ka qabaan min qowmihi qoomkiisa qoomkayga xataa addi ugu qanacsan yihiin laakiin weli maysan islaamin wa minhum waxaa ka mid ahaa man jaa'a mid yimid musliman asagoo muslim ah daa'ican ateecsan mumahilan mafalahaya oo tusaale u ah liqowmihi qoomkiisa yargabu mid jecel fii macrifati tacaaliimi alislaami inuu wax ka ogaado macrifana uu u yeesho tacaaliimta islaamkii wa axkaamihi xukumyaalkiisa saasay u kala duwanaayeen wa kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa yuqaabilu mid ku qaabiloo ku soo dhoweeyey haadihi alwufuud wufuudda bima jabalahu allahu calayhi wuxuu ilaahay ku qalqay oo min albashashati weji furfurnaan wa karami alakhlaaqi ka raali noqosho ama akhlaaq wanaagsanaan ah fayujiizuhum wuxuu u fulinayey oo ku raaligelinaya nebiga bimaa yurdiihim wixii raaligelinaya wax allaala wixii ayagu ay ku qancaan buu u samayn jiray wayuragibuhum wuxuu jeclaysiinayey fi lislaami islaamnimada wayucallimuhum wuxuu barahayey aliimaana iimaankiiyo washaraaici diinta sharciyaalkeeda liyucallimuu say ayaguna u baraan man waraa'ahum dadka ka dambeeya fa kaanad waxay ahayd haadihi alwufuudu wafdiyaalka acdamu waslatin wadatan u weyn oo liidhaari diin diinta lagu muujiyey bayna alacraabi reer baadiyaalka dhexdooda iyo walbawaadi baadiyahaba wafdiyaalkaa rasuulka u imaanayay sida uu ku soo dhoweeyey muslad iyo wasiilo iyo wadatan u weyn oo diinta islaamka lagu muujiyo markaa ahayd reer baadiyaasha iyo baadiyaha labadaba faqad kaanat waxay ahaatay nataa'iju haadihi alwufuudaat wafdiyaalka ayagaa natiijadii ka soo baxday maca tanawuciha aydoo kala duwan iyo wakhtilaafi akhraadiha danaheeda oo kala duduwan islaam almutawaafidiina iyo natiijadeedii noqotay intii wafdi ahaan u timid inay markaa islaamaan waayo sida uu nebigu ku soo dhoweeyey iyo habkuu u qaabilay war hab cajiib badan markaa ahaa si fiican buu rasuulkuu soo dhoweeyey dil iyo seer iyo cay iyo kulli lama gelin mid kasta wuxuu ahaa yuu markaa ku qaabilay taasaana keentay in mutawaafidiintii ay islaamaan uma haddana islaama qawmihi wayna imaan doontaa nin markuu yimaado wafdi ah intuu islaamuu noqdo iyo qoomkiisii oo dhan islaamka soo gelinaya uma islaama qawmihi caajilan ha degdegto aw bacda fatratin qasiira ama muddo gaaban kadibba ha ahaatee qoomkiisii ayuu soo islaaminayey walam yashhad shaad kama noqonin walam yushad ma shaagoodin oo kama gees noqon can daalika arrintaa islaamida ah ila albacdu qayb faqad maahane qayb yar maahane inti kale way islaame ila albacd gobol faqad maahane mila sidii bani xaniifa wa musaylamat alkadaab iyo musaylam alkadaab wixii noocaas ahoo shaad noqday oo gooni ka noqday intii islaamtinimo ahee mucdamkii acdankooda soo islaameen wafiimaa yelii iyo waxa soo socdana nadkur waxaan ku xusi doonnaa bacda alwufuudi wafdiyaalkii qayb ka mid ah almuhimata inta muhiimka ah intaan isdhihi karna way cajiib badeyn qisadooda ayaanu ku xusi doonaa wafda cabdilqays baana noogu soo horayn doonaa meeshaa inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam